بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المصنف رحمه الله تعالى فرع فرعني wuxuu ku saabsan yahay diyadii macaanida ama manaaficdii badanka horey waxaan u soo tilmaannay diyatu maa duuna الnafs inay saddex qaybood tahay araaf diyatu aطraaf iyo diyatu juruux iyo diyatu macaani marka juruuxdii iyo aطraaftii wayna soo dhaafeen halkana mualifka wuxuu ka tilmaami doonaa diyat almacaani ama manaafic wax waa awoodihii ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka uu siiyey marka awoodahaas ama macaanidaasi waa afar iyo toban afar sidan aan u sheegi doono ayuu iskugu xijisiin doonaa waa caqligii maqalkii araggii urkii nudqigii hadalkii codkii dhadhankii raamsigii minadijintii ama imnaagii uurkii gabadha inay qaado ama quwat alixbaal jimaaci isku furudii gabadhii laisku furo badshigii awooddii qabashada mashigii iyo socodkii afar iyo tobanka weeye kii koowaad buu ku bilaabay mualifka oo caqliga ah wuxuu hi fi lcaqli caqliga waxaa ku sugan diyatun mag ayaa ku sugan haddii qofkii caqliga laga zuuliyo oo ahlu khibruheed ahaan caqligii qofkan uu ka tegey mag kaamil ah ayaa ka waajibaysa ibnulmundirna ijmac buu soo naqliyay culamada in arrinkaas ku waafaqsan yihiin waana macaanida ama manaaficda tan ugu waxtar badan weeyaan sababtoo ah caqliga bini aadamka wuxuu kaga soocan yahay xayawaanaadka iyo bahaa'imta laakiin caqliga halka la sheegay waa caqliga khariisiga ah ee takliiftu ku dhacayso ee maha caqligii muktasabka ahaa ee xusnu tasarufka ah ee qofku khibradda iyo waayo aragnimada ku kasbanaya kaa ma ah kaas xukuuma ka waajibaysa laakiin caqliga khariisiga hadduu ka tago ilaahay bini aadam ku abuuray kaas ayay mag ka waajibaysaa fain zaala hadduu ku zuulo caqligii bijurxin nabar nabarkaasoo lahu ay u sugnaatay arshun mag aw amase xukuumatun xukuumo wajabaa labadiiba waajibayaan macnaha diyadii caqliga iyo arshigii ama xukuumadii ayaa waajibaya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leey maye yadkhul wuu gelaya alaqalu kolbo kii yar fi lagari kii badan ayuu gudagelayaa wuxuu ku yidhi haddii caqligii qofkii uu ka tago oo uu kaga tago nabar loo geysta bijurx maala nabar baa madaxa lagaga dhuftay muudax ah dabeetana caqligii baa ka tegey nabarkaas magtiisiina waa waajibi caqliga magtiisiina waa waajibi markaa muudaxadii waa shan halaad baan idhi caqliga magtiisuna waa boqol halaad ninkii ragga ah gabadhiina konton halaad marka magtii caqliga iyo magtii jurxiga labadaba waajibayaan hadduu yahay nabarkaasi nabar xukumay ka waajibayso oo aan arshi muqadar aan lahayn markaa xukuumadii iyo waxaa waajibaysaa diyadii caqliga isoosgeli maayaan qowl baa wuxuu leey maye waa qowl qadiima kolba kii yar diyada caqliga iyo arshiga nabarka ayaa kii badan hoos gelaya magtaka kale ee badan ayuu hoos gelaya saasuu leeyahay hadday diyadu caqliga marka badan tahay waxa weeye diyadii jurxigu way soo hosgelaysaa sida maalan qofkii muudaxa loo geystay caqligiina uu ka zuulay diyadii muudaxada waxay soo hosgelaysaa diyadii caqliga haddii jinaayada arshigeedu uu ka badan yahay caqligana waxa weeyaan diyadii caqligu arshigii jinaayada soo hosgelaysaa sida maalan qof labadii gacmood laga jaray labada lugood laga jaray laba diyaa ka waajibaysa laba diyaa ka waajibaysa laba boqol oo halaad marka diyadii caqliga haddii caqligu ka zuulo waxay soo hosgelaysaa waxa weeye arshigaas walow idaca hadduu sheegto qofkii majni calayha zawaalow caqligii ka tegey buu sheegtay fandur eeg in lam yantadim haddii uusan isku toosnayn qowluhu hadalkiisa wa ficluhu iyo ficilkiisu fii khalawaatihi xaaladaha uu keligii yahay falahu markaa waxaa u sugnaatay diyatun mag bilaa yamiin ayadoo la dhaarinin qofkii majniga calayhiga ahaa ee jinaayada loo geystay ayaa wuxuu idhi caqligii wiiga tegey kii jaaniga ahaana wuxuu ihi ninkan asagaa iswaalaye caqligiisii wuu joogay iyo xiskiisii marka waxaan eegaynaa qofkan qowlkiisa iyo ficilkiisu ma isku toosan yihiin oo muntadim ma yihiin sida dadka cuqalada lagu yaqaano markii uu keligii yahay markuu dadka la joogo waxa laga yaabaa inuu waxaan iska sameeyo oo tasanucuu sameeyo iska keenkeeno caqlila'aanta oo isu muujiyo inuu dee bilcaqliya laakiin markuu keligii yahay ayaa can bucd isagoon na arkaynin ayaan muraaqabaynayna yani ficilkiisa iyo tasarufkiisu ma tasarufkii dadka cuqalada mise waa tasarufkii dadkii waalaa midda kale ma iska sheekaysanaya isagoo keligii ah aqwaashiisu ma muntadim baa mise muntadim ma ah adu waa la eegaya haddii markaa la arko caqligiisu inuu hagaagsanayn oo qowlkiisa ficilkiisa muntadim ahayn markaa diyatu waxaa u waajibaysaa alcaql iyadoon la dhaarinin haddii laakiin qowlkiisa ficilkiisu muntadim yahay oo hagaagsan yahay de markaa waa beenaalo laga dhegaysan mahayo waxaan uu sheeganayo marka lagu leeyahay dhaarin mahayo maxaa yeelay dhaarta waxaa lagu talagalay in haya lagu sugo inuu waala yahay qof waalana dhaartiisu ma ansaxayso wuxuu ihi walow daca hadduu sheegto zawaalahu caqligii inuu ka zuulay fain lam yantadim hadduusan isku hagaagsanayn qowlu qowlkiisa wa ficluhu iyo ficilkiisu fii khalawaatihi marka uu keligii yahay oo khalwadiisa ku jiro ama uu cidlo u joogo falahu markaa waxaa u sugnaanaysa diyatun mag bilaa yamiin iyadoon la dhaarin wa fi samci wa fi samci maqalkii waxaa ku sugan marka la zuuliyo diyatun mag baa ku sugan min udni haldheg hadii laga zuuliyana niصu diyada niskeed baa ku sugan waqiila waxaa laidhi qisطu naqsi intii ka nusqaantay qisdigeedii oo xagga magta ah ayaa waajibaysa waaya wuxuu ku qofkii maqalkii laga zuuliyo mag ka waajibaysa waa macnihii labaad darab yani macnihii labaad ee manaaficda ka mid ahaa marka maqalkii haddii laga zuuliye qofki intii jug lagu dhufto madaxiisa maalan waxaa ka waajibaysa ma kaamil ah oo fi samci addiyatu buu ah xadiidkii waay bilijmacna culamadu isku waafaqsanya arrinkaas haddii min udin hal dheg maqalkii ka tago dhegtii kalena maqalkii u joogana nisfun nisfu addiyati baa waajibaysaoo konton halaad ah waaya hadday waxa weeye magteeda niskeedumaa loo egaya waqiila waxaa la yidhi qisطu annaqs intii isdhintay unbaa loo eegayaa nusqaantii qadarkii kaga soo hagaagaya magta unbaa loo eegayaa magta oo idil marka yani maqalka waxa laga soo qaadaya inuu kaamil yahay marka maqalkiisoo idil hadda dheg baa u joogta soo maah dhegtii nis tan maqalkii laga tagsiiyey nis ka qaadi mayna waxaan eegaynaa maqalkiisoo idil guud ahaan maxaa ka isdhimay ma ulu baa isdhimay ma ruuc baa isdhimay ma nisba isdhimay kolba inta isdhintay wixii kaga soo haagay magta unbaa waajibaya saasuu leeyay qilkan dambana waaya wa fi samci wa fi izaalati samci maqalka zuulintiisa waxaa ku sugan diyatu mag baa ku sugan min uduni hallag laga zuuliya nisfun diya niskeed baa ku sugan waqiila waxaa yidhi qisdu naqsi nusqaanta qadarkeedii unbaa ka waajibaya walow azaala hadduu ka zuuliya maqalkii walow azl hadduu zuuliyade udunayhi labadiisa dhagood wa samcu iyo maqalkiisi fadiyataani laba mag baa waajibaya qofkii labadii dhagoodna ka jaray maqalkiisi inuu ka zuulay marka laba mag waajibaya ilaan meesha waxaa noo yaala laba daraf iyo laba manfaco labadaa dhagood ziine iyo qurux bay qofkii u lahaayeen oo uu dheefsanaya codkana wuu uruurinaya maqalkiina asna waa manfaco gooni ah marka labadaa dhagood ee la gooyena mag baa ka waajibaysa maqalkaa la tagsiyena mag baa ka waajibaysa markaa sidaas labama ku waajibayaan midda kale maqalku dhagaha kuma jiro dhagahan hadda muuqda maqal kuma jiro ee guduhu ku jira jihaaza samcu guduhu ku jira kuwan waxa wey codkiima u ururinaya laakiin jihaazu samcu guduhu ku jira saa darteed yani way kala duwan yihiin aragga iyo iyo maqalku arag wuxuu ku jiraa isha sida noo imaan doonto qofka haddii isha laga soo rido laba inood laga soo rido hal mag ma waajibaysa laakiin haddii labada dhagood laga gooyo maqalkii in laga tagsiiyo laba mag baa waajibaysa maxaa yeele arag wuxuu ku jiraa labada indhood bu'daas ku jiraa laakiin maqalku kuma jira labadaa dhagoode guduhu ku jiraa marka saas u kala duwan yahin saa lo soco walow azaal hadduu ka zuuliy udunayhi labadiisa dhagood wa sabco maqalkiisa fidiyataani laba mag baa waajibaysa walow daca hadduu sheegta zawaalahu maqalkii inuu ka zuulay wanzacaja uu markaa u argagaxo lisiyaaxi codki dhawaaqii fii nawmin fii xaali nawmin markuu hurdo wa khaflatin markuu khaflad ku sugan yahay oo wax khabar moogu yahay fakaadibuun beenaalo weeye wa ilaa haddii kale oo uusan argagax dareemin markii lagu qayliyo asagoo hurdo ku sugan ama khaflad ku sugan xullifa waa la dhaarinayaa inuu maqalkii ka tegayo wa akhada wuxuu qaadanaya diyatan mag buu qaadanayaa wuxuu ku yidhi haddii qofkii majni calayhiga ahaa uu sheegto inuu maqalkii ka tegey labadiisa dhagood jaanigiina uu beeniy udhaho been baad sheegaysaa maqalkaagii uu kuu joogaa waan imtixaamayna qofkan isagoo hurda ayaa si xooga lagu dhawaaqay hadduu marka hurdadii ka soo argaxo soo boodo dee waa beenaale ama asagoo meel kaflada ku suganoo dee isku mashquulsan oo sii jeeda ayaa dhawaaq daran lagu dhawaaqaya hadduu boodo uu naxo waa beenaale maqalkiisa uu joogaa hadduusan argagixinna waa la dhaarin inuu maqalkii ka tegey maxaa yeele waxaa suuragal ah inuu ninkan adkaysi badan yahay dad waxaa jira haddii xataa lagu qaliya aan maarata argagaxayn marka waa la dhaarinaya hadduu dhaarto marka diyatu asanciba marka u waajibaysa walow daca hadduu sheegto zawaalahu zawaalo samci maqalki inuu ka zuulay wanzacaja u argagaxo lisiyaaxi dhawaaqii fii nowmin huda dhexdeed wahaflatin iyo haflad fakaadibun beenaalo weeye wailaa haddii kale oo uusan ka argagixin dhawaaqii lagu dhawaaqiy markuu hurday ama kaflad ku sugnaa xullifa waa la dhaarin doonaa waakhada wuxuu qaadan doonaa diyatan mag buu qaadan doonaa wain naqasa maqalkii majniy calayhiga ku dhacay haddii uu isdhimo fa qistuhu qistu naqsi nusqaanta wixii kaga soo agaagaya magta ayaa markaa u sugnaanaya in curifa waa haddii la garto intii tagtay wailaa haddii kale oo qadarkaa la garan waayo fa xukuumatun xukuum ayaa waajibaysa bijtihaadi qaadi mayna ku waajibaysaa qaadi ijtihaadka iyo xukumadaasi ku waajibaysaa wa qiila waxaa layidhi yuctabaru waxaa la eegayaa samcu qarnihi qofka waxa weeye asaagiisa ah ama isku ayniga ay yihiin maqalkiisa la eegaya fii sixati qarnigaasoo fii sixati caafimaadkiisa ku suganoo fayow wayudbadu waxaan la dabdinayaa tafaawutu farqiga udhexeeya wuxuu ku yidhi hadii qofkii jinaayo loo geysto maqalkiisii muuna tegin laakiin wuu isdhimay oo intuu marka hore maqli jiray in ka yar buu hadda maqlayaa meeshuu wax ka maqli jiray meel ka sokaysa ayuu wax ka maqlayaa waaya marka ayada ah haddii la garto qadarka isdhimay qisdiga uu ka yahay maqalkiisii hore ee asaasiga ah qadarkaa wixii kaga soo hagay magta maqalka unbaa ka waajibaysa haddii maalan nis uu isdhimay maqalkiisi nis baa isdhimay dee diyada samciga oo boqol halaal ahayd niskeedu ma waajibayo konton halaal ah hadduu ulu isdhimo ulu baa waajibaya waaya marka maanta waxaa lagu ogaan karaa si fudud waxa weeye biqowli اlaطibaa dhakhaatiirta umaa loo geenaya waliba dhakhaatiirta ku takhasusay maqalka kuwaasaa qalabkii waxa weeye lagu tijaabinaya maqalka saaraya si fudud baa loo ogaan karaa bersentajka boqolkiiba intee maqalkiisu ka joogta maxaa isdhibay si fudud baa loo ogaan karaa laakiin culimmadeennii ijtihaad bay sameeyeen bal eeg sameeyeen wuxuu yidhi waxaa lagu ogaan karaa qisdigaas hadduu maala waagii hore uu meel ka maqli jiray mucayan masaafo mucayanoo la yaqaano ayuu ka maqli jiray codka qof baa tijaabinaya uu la hadlaya kadibna tartiib tartiib baa uga fogaanaya ilaa u dhaho marka dambe hadalkaaga ma maqlayo marka meeshii marka hore uu ka maqli jirayna waa la calaamadeeyey meeshan marka dambe uu yani maqalkiisa ku istaagayna waa la calaamaday kadibna waxa weeye codku kor u yar qaadi may maqashaa hadduu dhaho kuma maqal waa beenaale ila codki kor loo qaada sawir madariyo codki kor loo qaada moogta tartiib tartiib cod kor loogu qaada sawir meeshii taagan meeshii yiri wax kama maqlo hadduu dhaho waan ku maqlaa imika waa runti dhinac kale haddana loo wareegi haddana waa la tijaabin xoogaa baa laga durki laga durki laga durki ilaa uu dhaho kuma maqlayo labadii masaafaa la isku eegi haddii labada masaafo iswaafaqsan yihiin meesha waxaa ka soo caddaanaysa inuu run sheegay hadday iskhilaafaan inuu been sheegay saasay culimadii hore u ijtihaadeen marka biqisdii kolba masaafadaa isdhintay inta maqalkiis isdhimay wixii kaga soo hagaagaya magta nis ama rubuc ama ulu ayaa magti ka waajibaya waa hadduu qisti isdhimo qiil baa wuxuu leeya maye waxba yani shiddadayana geline xukuumuhun ha noqoto qaadiga ha ku ijtihaado xukuumaduna inoo imaan doonta haddii nisbada la garan waayo inta isdhintay xukuumaa markaa waajibaysa xukuumadana qaadiga ha ku ijtihaaday qiil baa wuxuu leeyahay haddii maqalkiisu isdhimo waxaan u eegaynaa qofka ay isku ayniga yihiin oo caafimaad qaba maqalkiisa ayaan eegaynaa qof ay isku ayni yihiin isku da yihiin ayaa la ag fadhiisan dabeetana qof baa labadooda la hadlay may maqashaan ilaa waxa weye kala harhaan oo kii waxa weeye dee fayoobaa u dhaho waan ku maqlaa kan kii nabarka soo gaarna u dhaho kuma maqlo marka farqi udhexeeya tafaawutka udhexeeya labadooda ayaa la eegaya saasa lagu xisaabanaya buu leeyahay wayudbatu tafaawut marka tafaawutkii baa la eegaya saasa markaa lagu bixinaya waxaasna hadda loma baahno dhakhaatiirta inaga kaafinaysa maanta qalabkii caafimaadka iyo teknolojiyada wax badan fududaysa wuxuu ihi waynaqasa hadduu isdhimo maqalkii faqisnuhu qisdigii naqsiga qadarkii isdhimay wixii kaga soo agaagayay magta ayaa markaa waajibaya in curifa haddii la garto way qadarka naqsiga wailaa haddii kaloo la garan waayo wixii isdhimay fa xukuumatun xukuumo ayaa waajibaysa biijtihaadi qaadin qaadi ijtihaadkii bayna ku waajibaysaa waqiila waxaa layidhi yuctabar waxaa la eegayaa samcu qarnihii qofka ay isku da'da yihiin fii sixatihi caafimaadkiisana ku sugan wayudbadu waxaa la dabdinaya oo la koobaya attafaawutu farqiga markaa u dhaxeeya ama kala tagsanaanta labadaa qof ee isku da'da ah ayaa la dabdinaya marka intaasaa waajibaysa wixii magta kaga soo hagaagaya wain naqasa haddii maqalkii uu iska dhigo min udunin hal dheg sudad dhegtaas ayaa la oodaya wadubia waxaana la koobaya muntaha sanaac اkhra dhegtii kale maqalkeeda halkuu ku egyahay uma dabeetana cukisa waa laisweydaarinaya wajaba waxaana waajibaya qisطu atafawuti farigii waxa weeye wixii kaga soo hagaagaya magta ayaa waajibaya wuxuu ku ihi haddii labadii uun maqalkeeda isdhimo kale waa caadi wa fayowdaha taa maqalkeedu isdhimay ayaan awdaynaa cudbi iyo baa lagu awdi dabeetana dhegtii kale ama dhegtana gacanta la saaroo la dabooli isdhintay tii kale la tijaabin qof baa maala leeya may qof baa tijaabinaysa haddaan soo sheegina dintu ka fogaado may maqashaa may maqashaa may maqashaa may maqashaa ilaw dhan koo maqlo kadibna meeshii baa la calaamadayn kadibna dhegtii fayoobayd ee imika aan tijaabinay ayaan awdaynaa tii nabar ku dhacay ee isdhintay ayaa idna la tijaabin sidoo kale may maqashaa may maqashaa ilaw dhan koo maqlo marka tafaawudka labadoo udheeeya fariga udhexeeya ayaa la tijaabin haduu maala isu yihiin nis ay isku yihiin oo maala wuxuu ka maqlayaa dhegtan fayow masaafat miata mitr boqol mitr buu ka maqlaya tusaale ahaan dhegtan kale ee waxa weeye nabar ku dhacaya isdhintayna konton mitr buu ka maqlaya marka maxaa waajibaya rubuc he rubucu diya ilan hal dheg baa isdhintay dhegta kale way fayowdahay dhegta kala badhun yacni marka horeba nisfi diya ahayd soo maha ayadiinu sii kala badh rubucu diya markaa noqonaysa diyaaqugoceen laakiin maanta waxaaso dhan waxaa naga kaafinaya dhakhtarkii dhagaha ayaa naga kaafinaya hawshaasoo si daqiiqah u cabiraya labada dhagood waxaa isdhimay wuxuu idhi wa fii dawi kulli caynin il walba araggeeda waxaa ka waajibaya nisfu diyatin mag niskeed baa ka waajibaya falowfaqaaha ishii hadduuba soo fujiyay se u dhanay lam yazid ma ziyaadayo waxa weeye arshigii wain daca hadduu sheegto zawaalahu aragga inuu ka zuulay su-ila waxaa la weeraysanaya ahlulkhibra dadkii khibradu saaxiibka ahaa aw amase imtixan waxaa lagu tijaabinaya bitaqriibi caqarabin dibqalooc ama hangaralle soo dhowayntii ow xadiidatin ama bir la kululeeyey min cayni ishiisa loo soo dhoweeyey baktatan si kediisa wanudira waxaa la eegaya hal yanzaciju ma argagaxaya mise ma argagaxayo waa manfacadii saddexaad waa aragga indhaha il walba araggeeda waxaa ku sugan nisfu diya labada indhoodna diyo kaamila ama ishaasi ahaato il waxa weeye xaadi ah oo qof indha fiifiiqan indhihiisa ha ahaadaan ama qof waxa weye indhihiisu xanuunsan yihin ha ama qof indhaha biyuhu ka da'ayaan ama qof indhihiisu isdaba marsan yihiin oday waayeel ilmo yar mid nisfu diya ayaa ka waajibaysa waaya haddii ishiiba uu soo rujay gebigeediiba dhulka soo dhigay waxa weye magtii ma kordhigayso nisfu diya weyaan labada indhood ba dulka soo dhigo hal mag ma waajibaysa oo waayo dhaghiib anaga haddii dhagaha uu ka gooyo maqalki inuu tago laba diyaa waa ti aan soo tilmaannayo xaasata samc dhagahan kuma jirta gudahay ku jirtaa laakiin xaasata albasar aragu labada indhood buu ku jiraa marka labada indhood hadii la soo fujiyo dee waxa weeye manfacadii iyo waxay la mid qof labada gacmood laga gooyey quwatulbasri way ka tagtay gacantiina way tagtay marka magtii ma ziyaadayso waa nisfu diya gacantii labada gacmoodna waa diya on waa saas kale marka way kala duwan yihiin wuxuu idhi haddaba haddii uu sheegtay basarkii ama araggii inuu ka tegey ayuu sheegtay qofka sidaa u rumayn mayne ahlu khibraha dadka khibradda u saaxiibka ayaan waraysanana dhakhaatiirtaan waraysanayna oo dhakhaatiirtii baa araggiisa eegeysa oo qalabku eegeysa in indhihii ka tageen in kale ama haddaan doonno waa tijaabinaynaa oo maxaan ku tijaabinaynaa si kedis ah unbaa dibqalooc ama abeeso ama waxuu ka cabsanaya qofkii ayaa indhahaasaa ugu soo dhawaynaynaa ama bir la kululeeyey oo dabka la geliyoo guduudatay ayaa indhaha lagu soo dhawaynaya si kedisa de qofkii da caadiga ah ishuu la boodi sida caadiga ah geesi kastuu yahay ugu yaraan indhahu isku qamaan ama indhihii saa ula boodi ama dib u yar si kastuu geesuu yahay qofku waxayna de waxaan khatartaa de naftaaba ka boodaysa marka haddii inzicaaj u sameeyo kakaxo waxa way araggiisu waa caadi ufayowe been buu sheegaya waxba la siin maayo haddii uuna insicaaj samaynin oo dee si kasta wax lagu soo dhaweeyey bir kasta ama dibqalooc kasta uusan ka argagixin waxa weeye araggiisu markaa ugu tegay wuxuu idhi wafii dawi kulli caynin il walba araggeeda ku sugan isfu diyatin ku sugan diya niskeed falow faqaha isha hadduu fujiyo laba waxa weeye ma ziyaadayo waaya wain iddaca hadduu sheegto zawaalahu basarka inuu ka suila waxaa la waraysanaya ahlulkhibra dadkii khibradu saaxiibka amase imtixan waxaa lagu tijaabinaya bitaqriibi caqrabin dibqalooc soo dhoweyntii oo xadiidatin ama bir la kululeeyey min cayni ishiisa loo soo dhoweeyey bakhtatan sikadiisa wa nudirin waxaan la eegi doonaa hal yansaicu ma argagaxayo mise ma argagaxayo wa in naqasa haddii uu isdhimo araggii fa kasamci maqalkii buu la mid yahay waaya haddii araggiisi qofku isdhimo sida maqalkii nagu soo dhaaftay tafsiilkiina soo maray unbaa imanaya meeshoo haddii qadarkii wixiis dhimay la garanayana waxa weeye oo masaafo markii hore uu ka arki jiray araggiisuu gaari jiray masaafa ka sokaysu wax ka arkaya haddii qadarka la garanayo intuu waagi wax ka arki jiray la garanayo iminka intuu ka arkayana la garanayo oo markaa laisku qiyaasi karo nis iyo rubuci wax isku yihiin kolba qadarkii wixii kaga soo hagaagay ayaa magtii ka waajibaya haddii la garan waayana xukuuma waajibaysa si maqalka nagu soo dhaaftay laakiin maanta waxa weeye si fiican baa loo garanayaa waxa weye dhakhaatiirta ayaa garanaysa qofka araggiisa wixiis dhimay oo waxa weye dhakhaatiirta dhah ayaa si daqiiqa u baari karta wa fi shamci wa fi shami urintii waxaa ku sugan isaalati ashami urintii oo la zuuliyo urkii oo la zuuliyo waxaa ku sugan diyatun mag baa ku sugan kaamila cala saxiix muctamad haddaan qabanno kana waa manfacadii afraad haddii qofka urki laga tegsiiyo waxaa ku sugan diyo kaamil ah mag kaamil ah waxba uusan urinayn mag kaamila ah ayaa ka waajibaysa cala saxiix muctamad haddaan qabanno fi lkalaami hadalkii waxaa ku sugan diyatu magtii baa ku sugan wa fii bacdi اxuruuf xuruufta barkeedna qisduhu qisdu diyati qisdu waxa weeye maa dahaba minhu wixii ka tegey bacdigaas qisdu wa qisdu bacdi bacdiga wixii uu ka qaabilsanaa ama kaga soo hagaagaya min diyati magtii ayaa ka waajibaysa xuruuftaas wاlmuwazacu calayha xuruufta loo qaybinaya waxaa weeye ثamaaniyaة وacishruuna xarفan sideed iyo labaatan xarف weye fii luغati اcarab luغada carabta waqiila waxa la yuwazacu loo qaybin mahayo calى الshafahiyati xuruufta waxa weeye dibnaha ka soo baxa wاlxalqiyati xuruufta ka soo baxa dhuunta waaya kanna waxa weeye waa manfacadii shanaad waa hadalkii qofkii haddii hadalkii laga tegsiiyo oo intii nabar madaxa laga dhufta hadalkiibuu ka tago uusan hadli karin carabkii laakiin u joogo ma kaamila ayaa ka waajibaysa waaya xadiikii bayhaqi wuxuu aha fi lisaani diyatu in munica alkalaamu waaya xuruufta bar hadday ka tagaan ka war xuruuftii mayna wada tegin bar ayuusan ku dhawaaqi karin waagi horena xuruufta kuwada dhawaaqi jiray markaa qisdigu kolba intii tagtay xuruufta ayaa la eegaya wixii kaga soo agaagaya xuruufta intayba ka yihiin maalan nis bay ka yihiin ruuc bay ka yihiin kadibna nisbada laftirkeeda ayaa laga qaadaya magti hadduu nis ay tagto nisfu lxuruuf nisfu diya haddii rubcu lxuruuf tagto rubcu diya wahaakada xuruufta haddaba loo qaybinaya waa xuruufte waa haddii hadalkiisu uu muntadim yahay laakiin hadalkiisa hadii la fahmayo hadal muntadim usoo haro weyaan laakiin haddii hadal muntadim usoo harin oo hadalkiisa midh laga fahmayn marka diyo kaamil ayaa waajibaysa xuruufta soo hadhay maxay macna samaynaysaa marka wax macnaa ma samaynayso haddaba xuruuftan leeyahay badh hadday tagaan badhna usoo haraan waa xuruuftee qofka carabiga ku hadla ee carabka ah waxaa loo luqada carabiga ayaa loo eegayaa luqada carabigana waxay kooban tahay sideed iyo labaatan xaraf sideed iyo loo eegaya wixii ka tegay iyo wixii soo haray luqadeena soomaaligana waa imise talo imise xaraf ama macalimiinta luqada somaliya dhigayo lix iyo labaatan miya innaga waxaa naga maqan da iyo da dee shaqaladaad ku daraysaan waa shaqalada ka reeba ya waa hee koo iyo labaatan habad shaqala ku dar oo alifkii oo kale ah luqada soomaaliya waxay noqonaysaa koo iyo labaatan ama labiyo labaatan kulley macalimiinta garanayseen waaya koo iyo labaatan waa shibanayaasha shaqalado inaad wax kaga darta ila carabiga shaqalada uu ku jira waxa kaga jira alif baa kaga jira magaranaysa laakiin e iyo u iyo a min noo xisaabin de maalan soo ma wuxuuna hal xabo ma laga soo qaaday waaya marka siddeed labaatanka xaraf baa loo qaybinaya luqada carabiga oo qofka carabi ku hadla qofka english ku hadla english baa loo eegaya qofkii soomaali ku hadla soomaali baa loo eegaya waa kada qiil baa wuxuu leeyahay maya xuruufta carab ka soo baxaysa uun keliya hadla eega ee xuruufta dibnaha ka soo baxaya labada bishimood ama xuruufta ka soo baxaysa xalqiga dhuunta yaan la eegin xuruufta ka soo baxaysa labada dibnood labada bishimood waxaa weeye waa afar xaraf waa ba'da iyo miimka iyo fa'da iyo wowga afartaasi carabka shaqa kuma leh xalqigina waxaa ka soo baxday lix xaraf waa maxay alhamzatu walhaa walcaynu walxaa walhaynu walkhaa waa lixda xaraf marka xuruuf alxalqi weeyaan lixda iyo afarta tobanka ha laga reebo maxaa soo hadhay marka sideed iyo labaatanki sideed iyo toban sideed iyo tobankaasa carabka ka soo baxee sideed iyo tobanka on eegna maxaa yaele jinaayadan waxay ku dhacday carabka dibnihii dee way u joogaan marka wixii dibnaha ka soo baxay wixii dhuunta ka soo baxay ha laga reebu leeyahay qiilkan dambe lakiin sidaa saxiixa laga reebi maayo wuxuu i kalaami kalaamka waxaa ku sugan adiyatu ma kaamila ku sugan fi bacd alxuruf xuruufta barkoodna waxaa ku sugan qisduhu bacdiga qisdigiisa wixii kaga soo hagaagayey magta walmuwasacu waxa loo qaybinaya calayha xuruufta loo qaybinaya waxa weeye walxuruuf xuruufta almuwasacu calayha loo qaybinaya waxa weeye magti ثamaaniyatun wacishruuna xarfan sideed iyo labaatan xaraf fi lugati alcarab luqada carabta qof luqada carabta qofkay luqo u tahay wey waqiila waxaa lilaa yuwasacu loo qaybin maayo cala ashafahiyati xuruufta dibnaha ka soo baxa walxalqiyati xuruuf alxalq xuruuftii waxa weeye dhuunta ka soo baxay walu cajiz hadduu ka cajizo una awoodi kari waayo waay can bacdiha ah xuruuftii barkeed khilqatan liajli khilqatin khilq ahaan buusan awoodi karinba aw mase biaafatin samaawiyatin aafo samaawiya sababteedu awoodi kari waay fidiyatun markaa mag baa waajibaysa waqiila waxaa lihi qistun qisti baa waajibaya aw mase bijinaayatin jinaaya oo awoodi waaye falmadhab muctamad waxa weeye laa tukamalu la dhamaystir mahayo diyatun mag wuxuu ku yidhi haddii xuruuftii uu badh awoodi kari waayo khilqatan ilaahaybaa markuu abuuray xuruuftaas qofkan kuma dhawaaqi jirin waa sida qofka aragtiga ah ama alfaga carab kale ay xuruufta baraa ku dhawaaqeen ama aafo samaawi ah ayaa ku dhacdayoo wuu xanuunsado xuruuftii bar baa ka tegey marka haddii xuruuftao dhan laga tegsiiyo ma kaamilaa waajibayso labada xaraf ama saddexdaa xaraf ama xurufta uuna ku dhawaaqi jirin la eegi mahaye qofka wuu hadli jiray hadalkiisada waa la fahmi jiray iminkana maba hadlayaba marka ma kaamilaa ka waajibaysa waxay la midtay sida gacan waxoogaa muraarle ama yar qalloocsan ama awooddeeda aysan xoog lahayn oo qofkii laga gooye la midta intan wax badan bay u tarays carabki wax badan buu u tarayey hadalkii wuu ku hadlayay maantana kuma hadli karo marka ma kaamila waajibaysa xukuuma ma waajibayso qiil baa wuxuu le maya qisdun xuruuftii ka tagtay ha laga reebo inta ka tagtay inta laga tagsiiyey un ha la xisaabiyo intii marka ay magta ka qaabilayso haddii laakiin jinaayo ay kaga tagto xuruuftaa ka maqan jinaayo kale ay kaga tagto nabar hore loo geystay ayay xuruuftii bar tageen markaa diyadii lama kaamilay lama kaamilaye waxa wey hadalkiise saysan qurbiga u labalaamin markaa waxaa waajibaysa nisbada xuruufta laga tegsiy intii usoo harsanay maala nis baa hore loga tegsiye nis kalena waa laga tegsiiyey hadda niskii hore magtooda wuu qaatay niskan hadda laga tegsiiyey magtiisii umaa waajibaysa wuxuu idhi walow qaaca hadduu ka gooyey nisfa lisaani carabkiisa kala badh ayuu ka jaray fadahaba dabeetana waxaa ka tegey rubcu kalaamihi hadalkiisa rubciisa ka tegey aw masacakasi uu isweydaariyey fanisfu diyatin diya niskeeduma waajibaya wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu carabkii badh u jaro kala badh buu jaray carabkii hadalkiisana waxaa tegay afar meelood meel ama uu isweydaariyo wuxuu jaray rubuca lisani carabkiisii afar meelood meel buu jaray hadalkiisina waxaa tegay nis markuu leeyahay owcakas waa saas laba jeeraba nisfu diyatin baa waajibayso labadan way ishoosgelayaan hadalkii iyo carabkii way ishoosgelayaan kolba midka badan ayay kii yaraan soo hosgeli haddii carabka uu badnaa oo maala carabka nis laga jaray hadalkan uu rubcu tegey rubcii wuxuu soo hosgelaya niskan marka nisfu diya ma waajibaysa haddii rubuc carabkii laga jaray hadalkiina uu nis tegey waxa weye rubicii hadalka wuxuu soo hosgelaya niskii waxa weeye hadalka ee tegey ayuu hosgelaya wuxuu idhi wa fi sawti codkii waxaa ku sugan haddii la tegsiiyo diyatun mag kaamil ayaa ka waajibaysa fain abal hadduu tegsiiyo macahu maca sawti sawtka maciisa xarakata lisaanin carabka waa dhaqaaqiisa facajisa uu awoodi kari way can taqdiici inuu googooyo watardiid inuu celceliyo fadiyataani laba mag baa waajibaysa waqiila waa diyatun hal mag baa waajibaysa kana waa kii lixaad waa sawdkii qofka haddii codkii laga tegsiiyo inta nabar lagu dhufto carabkiisa dabeetana carabkiisii uu baaqi yahay waxaa e, ka waajibaysa mag kaamila waajibaysa carabkiisa waa baaqi laakiin sawdkii baa ka tegey ma dhawaaqi karo ma hadli karo dhawaaqii baa ka tegey diy amila waajibaysa haddii dhawaaqii uu raaco xarakata lisaan carabkiiba wuu qalalo oo mana dhaqaaqi karo dhaqaaq ma samayn karo taqطiic ma samayn karo ma celcelin karo carabkii ma googeyn karo ma laabi karo markaana laba mag waajibaysa carabka la engejiyena mag ka waajibaysa sawdkiina mag ka waajibaysa qiil baa wuxuu le eh, labadooda hays hoos galaan hal magun ha waajibto saasuu وفي الصوت عدك waxaa ku sugan diyatu diya ku sugan fiinabtal hadduu tagsiyo macahu maca asawti sawtka maciisa xarakata lisaanin carabka dhaqdhaqaaqiisa facajaza uu awoodi kari waay can taqdiici inuu gogooyo watardidi inuu celceliyo fadiyatan laba mag baa markaa waajibaysa waqiila waxaa diyatun mag baa waajibaysa wafi dhawqi dhadhankii waxaa ku sugan diyatun mag baa ku sugan wayudraku bihi dhadhanka waxaa lagu dareemaa xalaawatun macaan waxumuudatun dhanaan wamaraaratun khadhaadh wamuluuxatun dhanaankii milixda wacuduubatun macaankii waxa weeye cuntada iyo iyo biyaha wa tuwasacu waa loo qaybiyaa magtii waxa weye dhadhanka calayhina shanta aan soo sheegnay fainaqas hadday wax isdhimaan faxukuumatun markaa xukumo ayaa waajibaysa kanna waa kii toddobaad waa dhadhankii qofkii haddii awooddii dhadhanka laga tegsiiyo oo waxba uusan dhadhaminaynin carabkiisibay jinaaye ku dhacday nabar baa ku dhacay dabeetana waxma dhadhaminayo markaa ma kaamila ka waajibaysa dabeetna wuxuu sheegay mualifku waxyaabaha wax lagu dhadhamiyo anwaacu ucuum dhadhanka anwaacdiisuu sheegay dhadhanka waxa lagu gartaa buuhi xalaawa han shay baa lagu gartaa xalaawa xalaawa waxa wey waa macaanka sokorta iyo e, faakihada iyo waxyaabaha la midkaa ah, xalaawa la dhahaa sokorta iyo timirta iyo waxyaabaha dee lamamacaaneey ayaa xalaawa la dhahaa dhadhankaas laga dareemayo xumuudana waa dhanaanka waxyaabaha icid kale sida liinta halka iyo wixii la midka ah xumuuda allah kuwaas maraarana waa khadhaadhki waan garanayna muluuxa ku soo hadhay muluuxa iyo cuduuba waxyaabaha carabi naga fasax badiyo af somalia kaga fasax badiyay ka midta innagoo ma hayna af soomaali muluuxa iyo cuduuba muluuxadana waa nooc dhanaankii ka mid a ah. waa milixda dhadhankeeda milixda dhadhankeeda waxa la muluuxa innaga af somalia ma hayna dhanaan ma iskana hayna sidaan u leenahay de liintaan leenahay dhanaan u leenahay matana dhanaan lakin carabigu kala qaadaya liintan waxaa leeyahay xumuuda midxdan waa leeya muluuxa cudubana waa waa macaanka biyaha ee dabiiciga macaanka dabiiciga de biyaha iyo wa la ah, halmaaba lagu dareemay maaun cadbun baad leedahay waa biyo macaan hadda skor laguma darnogo hadda lakin inaga af somaliya uma hayno waa macaan maa leenahay biyo macaan ma leenahay fii muqaabalati biyo dhanaan waad fahanti sooma marka taasna waa aydna waa dhadhan gooni ah marka shantaasa lagu dareemaa hadhow haddii dhadankii bar ka mida ah uu tago shanta unbaa loo qaybin doona haday mulwaxadi ka tagto mid baa ka maqan sooma khumusudiya uu qaadanaya hadday afar ka tagaan arbacatu akhmaas hadday saddex ka tagaan alaatu akhmaas hadday laba ka tagaan khumusayn wahaakada facalaa hada faqis wuxuu idhi haddii ay isdhintana eg dhadankii ma tegin laakiin awooddiisii badnayd ayaa isdhintay xukuma markaa waajibaysa lama qiyaasi karo dhadanka وفي ذوق dhadhankii waxaa ku sugan diyة mag baa ku sugan ويudraku bihi ذوqi waxaa lagu dareemaa xalaawaة macaan وxumuudaة dhanaan وmaraaraة khadhaar وmuluuxaة dhanaan waa nooc dhanaanka ka mid وcuduubaة macaan waa macaanka biyaha iyo wixii la halmaada وتuwaزc waa loo qaybinaya magtii calayhina shanta aan soo sheegnay fain naqas hadduu isdhimo dawqii faxukuumatu marka xukuuma ayaa waajibaysa watabjibu diyatu diyadii waxay ku waajibaysaa fi lmadqi waxa weeye raamsigii ama calalintii wa quwati imnaa'in iyo minida yani minidejinta awooddeeda bikasri sulbin dhabarkii oo la jabiyey waquwati xabalin iyo uurqaadis awooddeed wadahaabi jamaacin iyo jimaac waxa weeye tagsiintii awooddii jamaaca qof ka tagta waaya wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamayaa kii sideedaad kii sagaalaad kii tobnaad kii kooiyo tobnaad intaasuu halka ku sheegaya wuxuu yidhi magta waxay ku waajibaysaa madya awoodda madya raamsiga haddii qof ka tagto oo ikihii maalan jinaayo loo geysto awooddii raamsiga ay ka tagto ilkiina way joogaan la soco waxaa waajibaysa ma kaamila waa madqi waaya waa manfaco weyn cuntada lagu imnaa haddii intii dhabarka jinaaya lagaga dhufto awooddii biyodejinta ama imnaaga ay ka tagto oo biyoba uusan dejin karin maniba aysan ka taasna ma kaamil ah, ayaa ka waajibaysa waa goorme lakin waa haddii dhabarka laga jabiya bikasri salbin dhabarkii laga jabiya dabeetna quwata imnaa ilan biyaha raggu waxay ka imaynayaan dhabarka khuliqa min maain daafik yakhruju min bayni الsulbi wاtara'ib waaya wa quwata xabalin gabadhii ba waxaa laga tagsiiyey awooddii ay uur ku qaadaysay nabar baa lagu dhuftay maalan dabeetana awooddii uurkay ku qaadaysay baa ka tagtay oo uur maba qaadaysa gabadhii uurka qaadi jirtay marka dhakhaatiirtu baareen taana ma kaamila ka waajibisa wadahaaba jimaacan jimaaci baa ka tegay ninkii oo waxa weye kuma taladudaya jimaaci ama gabadhii saasoo kale awooddii jimaaca ka tagtay oo taladudki iyo macaankii jimaaca ma dareemayso waaa ka waajibaysa ma aamila wuuu i watajibu diyatu maktiba ku waajibaysa fi madqi raamsigii wa quwati imnaa'in iyo melidejinta awooddeedii bikasri salbin kaasoo ku yimid waxogay dhabar jabintii wa quwati xabalin uurka qaadistiisa awooddiisa wadahabi jimaacan jimaaca tagitaankiisii ayay ma ka waajibaysa intaaba mid kasta ma kaamil ayaa ka waajibaysa wa fii ifdaa'iha gabadhii oo la isku furo min azawji zawjka xaggiisa ifdaagaasu ka yimaado hayri iyo zawji hayrkiiba diyatun ma kaamila ka waajibaysa wahuwa ifdaagi haddaan kuu tilmaamo waxa weeyaan rafcu maa shay in la kor yeelo bayna madkhali dakarin dakarka meeshuu gelaya udhaxaysa iyo wa duburin iyo dabadii waqiila waxaa li dakarin dakarka madkhalkiisiiya wa bawlin wa mahraj bawlin kaadi meesha ka soo baxaysa in laisku furo wey wuxuu idhi haddii gabadhii laisku furo oo ifdaal lagu sameeyo waa waxa weye manfacadii labiyo tobnaad haddii gabadhii laga zuuliyo waxa weeye ifdaal lagu sameeyo oo laisku furo waxa weeye qubulkeedii iyo duburkeedii waxaa ka waajibaya markaa ma kaamil ah oo marka ifdaaga muxuu noqonaya waa in xaajiska u dhaxeeya madkhala dakr dakarku meeshuu gelaya oo farjigii ah iyo duburkii in laisku furo wey oo marka meeshii jimaacii iyo meeshii waxa weeye xaajada ka gudanaysa labaduba isku mid ay noqdaan marka manfaco weyn baa gabadhii ka tagtay ma kaamilaa ah ka waajibaysa qiil baa wuxuu leeya maye ifdaaga lagu sheegi kaas ma ah xagga duburka calaaqa lamale waxaa weeye dakarku meeshuu gelayay ee kaadida meesha ka soo baxaysa oo isla farjigun dee iyo hareerihiisuun ah kaas ayaa ifdaa la yidhahda kaas ma kaamila ka waajibaysa wuxuu idhi wa fi ifdaai isku furidii وفي إفضائها قبل الاسكو فور من الزوج زوج حقي سكاها هذا إفضاء قاسي وغير غير كدية المقبى كواجب يسوي وهو إفضاء قاسي وحوي رفع ما بين مدخل ذكر ذكر كماش وقلي أنت وضع حيسي ودبر دبر كي وقيل وحال مدخل ذكر ذكر كماش وقلي ومخرج بول كذا ماشي كسب حيسي أو الاسكو فروي رفع ما بين madkhali dakarin dakarka meeshuu gelaya inta udhaxaysa in laysku furo weyo la kor yeelo wa mahraji bowlikaadi mesha ka soo baxaysa fain lam yumkin hadduusan suuroobin adwadu waddagii gabadhii in xaaska ahayd in loo tago ilaa biifdaa in laysku furo mooyaane falaysa lizawji zawjkii xaquma le markaa inuu u tago hadduusan ninkan gabadha awoodi karin inuu jimaaco ilaa inuu isku furo mooyaane oo aaladiisa maalan weyn ama gabadha manfadkeedaba dayiqa cidhiidhi marka oo ma banaana ninkii inuu gabadhiisa u tago xaaraan bay ka noqonaysa inuu tago maxaa yeele waxaa ka laasimaysa in dee uu dhib u geysto oo uu xaaraan uu ku dhaco saas darteed gabadha waa inuusan u tegin waaya wuxuu idhi fain lam yumkinu hadduu ninkii u suuroobin alwadu wadigi ila biftain lasku fura mooya falaysa lisawjka xaqo male waman laa yastaxiq qofkaan mudanin iftidaadaha gabadhi inuu bikra jabiyo waa ninkaan zawjka ahayne aazaala markaa zuuliya albakarata gabadhi bikrad ahayd bakaaradii ka zuuliya biayri dakrin waxaan dakr ahaynna ku zuuliya farshuhaa arshigeed ayaa yejibu waajibaya aw amase azaalaha bakaaradii u ka zuuliyey bidakrin dakr ku zuuliyey lishubhatin shubhana ku zuuliyey ismoodsiin oo xaaskiisii moodaya aw amase mukrahatin ayadoo la khasb aw mukrahatan xaalatay mid la khasbay famahru mahru mili ayaa waajibaya ayiban buu yidhi mise ayibin buu yidhi ayiban ayibin kulligan ayiban buu ayibin ba adiku yidhi shekh wuu hoos dhigay wuu fatxaynaya ama saas ii qoraya laakiin nusakhda qaar baa tilmaamaya ayibin ha waan ogahay waan ogahay waaya famahru milin ayibin bay nusakda qaar leeyihiin oo waa laisku idaafeeyey nusakda qaarna waxay leeyihin sida inoo qoran famahru milin mahru mili ayaa waajibaya ayiban xaalatay gabadhaasi gabadh carmal ah wa arshulbakarati bakarada waxa weeye arshigeedii ayaa waajibaya waqiila waxay mahru bikrin gabadh bikraha ah, meherkeedii baa waajibaya wamustaxiquu qofkii mutaysanayey iftidaadkana laa shaya calayhi waxba laguma leh waqiila waxaa la yidhi nazaala hadduu ku zuuliyo bakaaradii bihayri dakarin dakarka waxaan fa arshun arshi ayaa ka waajibaya wuxuu yidhi gabadhii bikrada ahayd haddii nin aan bakaaradeeda xaq u lahayn inuu jebiyo uu bakaaradii ka zuuliyo waa ninaan ninkeedii ahayn ayaa bakaarada ka zuuliyay ama gabadh baaba ka zuulisay oo nabar bay ku dhufatay gabadhii dabeetana bakaaradii baa gabadhii ka zuushay ama isbuc ama khashab ama wuxun bay dee bakaaradii kaga zuulisay almuhim marka waxaa waajibaya arshul bakaara ayaa waajibaya waa haddii biayri dakarin lagu zuuliyo biayri dakarin waxaan dakar ahayn baa lagu zuuliyey sida farti iyo wix la midka haddii laakiin dakar lagu zuuliyo bakaaradii gabadha lishubhatinla lagu zuuliya nin baa ismoodsiye xaaskiisi inay tahay ama gabadhii uu kufsado oo uu khasbay markaa waxaa waajibaya laba shay mahrumili mahrumili gabadh carmal ah meherkeedaa waajibaya lagu daray arshigii bakaarada bakaarada arshigeedii oo muqadar aan ahayn culimmadu ku ijtihaadayaan labadaas oo laisku daray ayaa waajibaya waaya ila ninka gabadh uu kufsay soomaha gabadh bikri aan ahayd wuuna bikro jebiyey bikradii uu jebiyey arshigeedii waajibaya damaan baa ka waajibaya xoolaa ka waajibaya mahrumilin uu ka waajibaya meherka ayadoo kale la siiyana way waajibaya labadaasa waajibaya qiil baa wuxuu leeya maya mahru bikrin gabadh bikraa meherkeedun haska bixiyo arshigii bakaaradan kole soo hosgelaya waaya ninkii laakiin gabadhan bikrada guursaday ee mutaysanaya inuu bikradii jabiyo lxaq buu leeyay gabadh inuu bikra jabiye ninkaa hadduu e, bikaaradii ka zuuliyo wax lagu leeyahay ma jiro ama dakr ha ku zuuliyo ama bikayri dakr ha ku zuuliyo qiil baa wuxuu leeyahay maya ha ka soo reebna hadduu bikayri dakr waxaan dakr inuu ku zuuliyo waxa weeye markaa arshigii bakaarada ayaa lagu yeelanayaa waman qofkii laa yastaxiqu an mutaysanayn iftidaadaha bakaradii inuu jabiyo fazaal bakarata bakaradii markaa zuuliya biayri dakarin waxaan dakar ahayn faarshuhaa bakarada arshigeeda ayaa ka waajibaya mase bidakarin dakar buu ku zuuliya lishubhatin isboodsiin uu ku zuuliya aw mase mukrahatin gabadhii xaalay tahay mid la khasbay famahru mitli mahru mitli ayaa waajibaya tayibana xaalay tahay gabadhaasi gabadh carmala gabadh carmala mahru mitligeeda ayaa waajibaya wa arshul bakarati bakarada arshigeeda ayaa waajibaya waqiila waxay leeyahay mahru bikrin gabadh bikraa meherkeeda ayaa waajibaya oo mustaxiqu qofkii bakarada iftidaadkiisa iftidaadka bakarada mutaysanayana laa shay cali waxba kuma leh waxba laguma leh haddii bakaradii uu zuuliyo waqiila waxay leeyahay aزaل haduu ku zuuliya bغayri dkrin waxaan dakr ahayn faarshun markaa arshiga bakarada ayaa ka waajibaya وفi اbaطشhi awoodii qabashada waxaa ku sugan diyatun mag baa ku sugan wakada waxaa la mid almashyu socodkii wanaqsihimaa wa fii naqsihimaa nusqaantoodana waxaa ku sugan xukuumatun xukuma ayaa ku sugan waaya walow kasar hadduu jabiyo sulbahu dhabarkiisa fadahaba u tago mashyu socodkiisa wajimaacu jimaaciisa awamase wa maniyihu manidiisa fadiyataani laba mag baa waajibaya waqiila waxaa la diyatun mag ma waajibaysa tani waxaa weeye awooddii hee awooddii saddex iyo tobnaad iyo tii afar iyo tobnaad waa badshigii iyo mashigii labadaa wey wuxuu ku idhi badsiga awoodda qabashada ee gacanta hadduu ka zuuliyo nabar buu gacanta kaga dhuftay dabeetana awooddii qabashada ka tagtay gacantii way joogtaa laakiin waxba ma qaban karto waxba ma qaadi karto waxba ma qaban karto awooddii baa ka tagtay gacanta bila awood bay noqotay marka waxaa ka waajabaya labada gacmoodba diyo labada gacmood mid ahaanna nisfu diyo ayaa ka waajabaysa qof baa dhabarka lagu dhuftay labadii lugood ayuu ka socon kari waayey awooddii marka waxaa ka tagtay socodka waxaa ka waajibaysa labada lugood socodkoodii ma kaamila mid ahaanna nisfu diya haddii awooddii qabashada ama awooddii socodka isdhintana marka nabarka lagu dhuftana xukuuma waajibaysa xukuumadana waa lagu ijtihaadaya waaya walow kasara sulbahu qof buu dhabarka ku dhuftay oo dhabar ka jabiyey fadahaba mashyu socodkiisii baa tegey wajimaacuhi jamaaciisii aw amase wamaniyuhu iyo minidiisii macnaha fadahaba mashyu socodkiisii baa tegey maniyu manidiisi adyatani laba mag baa waajibaysa mag baa waajibaysa nin buu dhabarka ka jebiyey dabeetana waxaa ka tegey socodkii awooddii socodka ka tagtay awooddii jimacuna way ka tagtay laba awoodood baa isku mar ka tegey ama awooddii socodka iyo awooddii manidejinta ayaa ka tagtay ilan maniduna dhabarka ka timaadaa socodka awooddiisuna dhabarka ka timaadaa waaya markaa laba mag baa waajibaysa laba mag marka horena waa diyat almashi iyo diyat aljimaac marka dambena waxa wey waa diyat almashi iyo diyat he alimnaac diyadii maladejinta iyo diyadii socodka marka labadaa mag baa waajibaya ishoosgeli maaya waa laba mag oo kale madax bannaan waaya qiil ba wuxuu le maya diyatun hal mag uun ha waajibto hal mag uun maadaama nabarku hal meel uun ku dhacay sulbigu waa maxal almaniy mashiguna halkaasu ka bilowdaa marka ha ishoos galaan buu ley labada mag wuxuu idhi wafilbadshi qabashadii awooddeeda waa ku sugan la tagsiiyo diyatulmag baa ku sugan kada waa lamid ah almashi socodku naqsima inay isdhimaan naqsima naqsigooda waxaa ku sugan xukuumatun xukuma walow kasar hadduu jabiyo sulbow dhabarkiisa fadahab uu tago mashigu socodkiisa wajimaacu jimaaciisa aw mase wa maniyuhum iyo manidiisii fadiyataan laba mag baa waajibaya waqiila waxaa leeyahay diyatulmag baa waajibaysa farcun farcani ku saabsan yahay inay diyaad fara kulmaan diyaad fara badan baa hal mar ku kulmay wuxuu idhi hadduu zuuliye araafan araaf buu zuuliye walaaaifa iyo macaani buu zuuliyey taktadii araaftaas iyo lataaiftaasoo taktadii keensanaya diyaatin magyaal keensanaya famaataq dabeetana qofki wuxuu dhintay siraayatan siraayo u dhinto dhaawacii buu u dhintay fadiyatun hal maguma waajibaysa wakada waxaa la mid ah low xazahu hadduu qoorta ka gooyo aljaani kii waxyeelada geystay hadduu qoorta ka gooyay qabla dibaanintuusan bogsanin ka hor filaas muctamadaan qaban wuxuu idhi qofbaa jaani ah ayaa adraaf qof kale ka gooyey tusaalahaan wuxuu ka gooyey labada dhegood labada lugood labada gamcood waad fahamta sooma adraafti buu zuuliyey ladaaifna uu ka zuuliyey tusaale ahaan ladaaiftina soo dhaafiyey afariy tobanka haween araggii baa ka tegey maqalkii baa ka tegey hadalkii baa ka tegey tusaale ahaan dabeetana qofkii siraay u dhintay dhaawaciiba u dhintayba uu dhaawac raacay hal maguma waajibaysa adraaftii faraha badnaa waa mid kasta ay diy kaamil ay waajibinaysay oo intaasoo mag ay kulmi lahaayeen haddii uu dhinto wix o dhan waxay hoosgelayaan diyata nafs bay hoosgelayaan taa waxaa la mid ah hadduusan asagu siraayo u dhimanine ninkii marka horeba xubnahan ka jaray ayaa dhaawac tirayoo qoorta ka goyey markii dambana laba lugood labada gacmood labada indhood markuu kasoo riday dhegihii ka jaray ayuu markii dambana qoorta ka gooyey taana waa la mid ah diyata nafsi ma waajibaysa waa intuusan bogsanin ka hor laakiin qabla ndimaal laakiin markuu bogsaday kadib hadduu qoorta ka gooyo xubnahan magtoodina way waajibaysaa aطraafta laga jaraya macaanidan waxa weeye diyata nafsina way waajibaysa way kala madax bannaan yihin lakin waxa laga hadlaya haddii uu dhaawac tiro isagoo dhaawacan weli bogsan azaala ida azaala hadduu zuuliyo aطraafan aطraaf xubnaha hadduu zuuliyo waa laaa'if iyo laaa'if waa macaanidii aطraaftaas iyo laaa'iftaasoo taktadii keensanaya diyaatin diyooyin keensanaya famaato dabeetna u dhinto siraayatan dhaawac u dhinto fadiyatun mag baa markaa waajibaysa wakada waxaa la mid low xazahu hadduu qoorta ka gooyo aljaani kii jaaniga ahaa qabla dimaan intuusan bogsanin ka hor fi lasax muctamad haddaan qabanno fain xaza haddii uu qoorta ka gooyo camdan kasoo u gooyo walxaal aljinaayaatu waxyeelooyinkiina ama nabaradiina khata'un ay gef yihiin oo mase cagsigu taa lidkeed oo marka hore waxa weeye jinaayaadkaasi camdi bay ahaayeen qoortan wuxuu u gooyey khata'an falaa tadaakhul iswasgeli maayaan waxa weeye jinaayaadkii iyo naftii hadaan abano walow xaza hayruhu qof aan asaga ahayn haddii uu qoorta ka gooyana tacadadat diyadii way tiroobaysaa qofkii ladaa'ifta iyo macaanida uu ka jaray haddii uu asagii uu dhaawac tiro uu dilo laakiin waxaa kala duwanaaday xukumkii jinaayaadka iyo xukumkii xaziga uu qoorta ka gooy jinaayaadkana khaa bay ahaayeen asna camdi buu u dilay markuu ogaadeen dee nabaro badan ninkan dee kama u dhaceen gaari buu jiirsiye maalan khaaan buu jiirsiiyo gacmihii baa ka go'ay oo lugihii baa go'ay oo windhabeel oo waxba dhaawac xun buu yaa soo gaaray tusaalahaan ama xabad baa kaga qarxday ama bad baa kaga qarxday qofkii dee gacmihii baa ka go'ay oo lugihii baa ka go'ay oo indhihii buu beelay dee waxaa waajibi laha dhowr boqol oo halaad baa waajibi laha intaasoo mag baa waajibi laha waataan sooma marka wuxuu ihi kolley qofkan waad artaa xaaladdu gaadhee oo dee maadan u qastin laakiin dee mag badan baa kaa waajibayse israaci hal magun ha kuu waajibto oo diyata nafsi marka camda buu marka dambe u dilay marka hore waxay ahayd khataa sooma ha ishoosgeli mahayaan diyat alatraafna waa laga qaaday oo mag kasta gooni baa lagu xisaaban diyata nafsina gooni baa lagu xisaaba waa laba xugumo mustaqila ishoosgeli mahayan camdi iyo khata isma hoosgalaan hadday marka hore ay ahayd camdi ta dambana ay khata ahaydna waa la mid ishoosgeli mahayaan waaya haddii ka warra asagu xubnaha uu ka jarjaro gamihiibu ka aray lugihiibu ka aray dhegihiibu ka aray qof kalena qoortu ka gooyey alaa tadaakhultan ay soo sgeli maayaan tacadadat magti way taroobaysaao xubnahaana kan waa loo xisaabin xubin kasta gooni baa loogu xisaabin waatan soo ma kan qoorta ka gooyana diyatu nafsi baa lagu leehay marka intaasoo mag baa waajibaysa culamadu waxay dhahaan mararka qaarkood diyaadku waxay gaari karaanba ilaa labaatan bay gaari karaan culamada qaar way ka sii badiyaanba labaatan mag baa waajibi karta qof nool oo weli aan dhiman waatan soo ma wuxuu idhi aslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay jinaayadii aan lahayn arshi muqadar ah ayuu ka hadli doonaa qaabkii waxa wey loo qadarayey waa waxaan ku tilmaamayna xukuumadda iyo xukuumadda laftirkeeduu ka hadli doonaa waxaa kaloo sheegi doonaa addoonka haddii jinaaya loo geysto wixii ka waajibaya wuxuu ihi tajib alxukuumatu xukuuma ayaa waajibaysa fii maa nabar ama daraf ayay ka waajibaysaa laa muqadara fiihi wax qadar aan lahayn wax kasta oon waxa wey arshi muqadar aan lahayn xukuma ka waajibaysa wahiya xukumada haddaan kuu tilmaamo juzun qayb weeye oo magti ka mida nisbatu markii loo eega ila diyati nafsi nafta diyadeeda markii loo nisbeeyo waqiila waxaa la yidhi nisbatu markii juzka loo nisbeeyo ilaa cudwi ljinaayati xubintii waxa weye nabarku soo gaadhay nisbatu naqsihaa jinaayada intay ka dhintay nisbadeed ah min qiimatihi majni calayhi qiimihiisa low kaana hadduu ahaan laha raqiiqan addoon biifaatiisa ifaadkiisan hadda uu yahay ku sugan wuxuu ku yidhi nabar kasta iyo waxa weeye daraf kasta iyo waxa weeye macno kasta iyo wax kasta oo aan arshi muqadar aan lahayn waxyeelo kasta oo aan arshi muqadar aan lahayn ma qadaran aan lahayn xukuuma ka waajibaysa sida maalan lafiyo la jajabiyo xaarisadii baadicadii simxaaqii mutalaaximadii wixii la soo dhaafiyay faraha badnaa ee araggii inuu isdhimo waxyaabihii aan soo tilmaamayn lahayn xukuuma ka waajibayso idil weya halkan imaanaya waxaasoo dhan wax kasto jinaayo kasta oo arshi muqadar aan lahayn xukuuma ka waajibaysa xukuumaddu marka maxay tahay xukuumadda waxaa weeye waa qayb magti ka mid ah oo markii loo nisbeeyey qaybtaas diyada nafta nisbada ay ka dhimayso qiimaha qofkan majni caleyga hadduu addoon ahaan lahaa sifaadkiisan qaba waxaan ku caddaynaynaa tusaale waxaa weeye qofkan maalan gacan baa laga jabiyey waaya gacan ayaa laga jabiyey waxaan leenahay qofkan haddii uu addoon ahaan lahaa bihadii sifaat sifaatkan hadda uu leeyahy hadduu addoonku ahaan lahaa isla markaa asagoo fayow iyo asagoo nabarkan soo gaaray qiimihiis muxuu noqon lahaa haddii la dho maalan hadduu nabarkan uusan qaban qabi lahayn addoon sifaatkan inuu ahaan lahaa boqol buu ahaan lahaa haddii nabarkan uu leeyahayna wuxuu noqon lahaa sagaashan maxaa isdhibeen markaas qiimihii maxa isdhibeen toban maxay ka tahay qiimaha addoonka boqolkiiba toban soo maa magtana boqolkiiba toban ayay noqonaysaa marka marka maxaa yani ka waajibaya toban halaal waatan soo ma haddii la dhaho an iyo sagaaan muu noqon boqolkiiba an baa isdhintay soo ma qiimihiisii addoonka boqolkiiba an ayaa magtiina waxa wey laga qaadaya magtii waa laga qaadaya boqolkiiba an an halaad baa laga qaadaya wahaakada qowlka muctamadka saasuu leeya waxaan u nisbaynayna diyata nafsi baan u nisbaynayna qiil ba wuxuu leey maya xubintan nabarku ku dhacay ayaa loo nisbaynaya gacantan uu nabarku soo gaaray soo maa gacanta magteedan waa imisa waa kontan halaad soo maa waa nisfu diya nabarkan haddii aan dhahno maalan qiimihiisii wuxuu ka dhimayaa boqolkiiba toban waxaan leenahay diyat alcudw xubinta imisa ahayd magteedu waa kontan halaad soo maa boqolkiiba toban marka misr ka noqonaysaa shan halaad marka qiilka dambana wuxuu leeyahay diyat alcudul xubinta kolba nabar ku dhacay un ha loo nisbeeya diyata nafsi o dhan yaa loo nisbaynin qowlka muctamadka wuxuu leeyahay diyatu nafsi oo dhan ayaanu nisbaynaynaa maanta marka addoon ma jireen see loo xisaabin dee culimmadu ha ku ijtihaado maanta ma jiraan maxaan ku dhahay addoommo lagu qiyaas qaadan karo addoon sayla la soo joojina leeyahay qiimihiisu intaasu maraya maanta ma jiro marka qudaadda uma ku ijtihaaday qaadiga uma nabarkan eegaya intuu dhan yahay islamarkaana ma gaadsiinayo diyat alcudu xubintaa nabarku soo gaaray martiisa gaarsiin mahayd maalan konton halaad gaarsiin mahayd laftiisa shashabtay konton toban halaad shan iyo toban halaad labaatan halaad soddon halaad kolba intuu arka burburkan qadarku dhan yahay burbur weyn yahay khatar ahana dee wuu badinaya hadduu yar yahayna kolba dee ku ijtihaadaya marka maanta addoon lagu qiyaas qaata ma jiro wuxuu tajib اxukumatu xukuma ayaa ku waajibaya fi ma wixii laa muqadara fiihi wax qadaran arshi muqadar aan lahayn wahiya xukuumadiina waxa wey juzun qayb weeye nisbatu markii loo eego ilaa diyati nafsi magta nafta loo eego waqiila waxa la yidhaha cudwi اljinaayati xubintii waxa weeye waxyeelada soo gaadha markii loo eego nisbatu naqsihaa jinaayadu waxay ka dhimayso nisbadeeda ah min qiimatihi qiimadii majni calayha low kaana hadduu ahaan laha raqiiqan adoon bisifaatihi sifaakiisa hadda ku sugaya marka laba jeer baa la qiiminaya marna asagoo sariima marna asagoo nabarkan soo gaadhay waaya fain kaanat haddaba haddii ay xukuumadaasi tahay biarafin xubin hadday ku sugantah xubintaasoo lahu muqadarun arshi muqadara leh ushurda waxaa la shardiya allaa tabluqa inaysan gaadhin xukuumadaasi muqadarahu arafkaa wixii lagu qadaraya fain balqad hadday gaadho naqas alqaadi qaadiga ka dhimaya shayan waxbuu ka dhimaya biijtihaadi ijtihaadkiisu kaga dhimaya ow mase laa taqdiira fiihi ow mase kaanat waxay ahayd jinaayadii xukuumadii liarafin araf laa taqdiira fiihi wax taqdiir aan lahayn wax go-aan lahayn ka fakidii sida bowdadii oo kale fashardu shardigu waxa weeye allaa tabluq inaysan gaadhin xukuumadiisu diyata nafsi naf diyadeed waaya wuxuu idhi markaan qiimaynayno waan eegayna darafka ay ku taallo xubinta nabarku soo gaadhaan eegayna xubintaasi ma arshi muqadar leedahay mise arshi muqadar ma leh haddii xubintaasi arshi muqadar ay leedahay waxaa shardi ah xukuumadaysan gaarin arshiga muqadarka ah tusaale ahaan gacanta ayuu nabarku soo gaadhay qofkan oo la tajabiyey maala burbur soo gaadhay gacantana magteeda waan garina waa nisfu diya soo ma ah arshiga xukuumadaasi waa inuusan gaarin diyada gacanta waa inuu ka yaraadaa macquul ma in konton hala la gaadhsiiyo waaya haddii marka ay gaadhaba markii aan addoonkii sida qaabkaan soo sheegin u qiimaynay aan idhi waa imisa qiimihiisi maxaa isdhimaya burburkaas markii gacanta ay jajabtay ee burburkaas soo gaaray addoonka qiimihiisi maxaa isdhimay nis baa isdhimay baan idhi haddaba niskii markaan u nisbayna diyata nas waxay noqonaysaa nisfu diya soo maha nis bay gaadhay soo maha qaadiga markaa ka dhiman yani naqasa alqaadi shay an bijtahaad qaadigu wuxuuna ka dhimo hadduu doonaa hal neefoo geela ka dhimaa laba neef ama saddex neef ama shan neef wuxuuna ka dhimo waxaa la diidan yahay inay xukuumaddu gaadha arshiga muqadarka ah haddii nabarku uu ku yaalo xubin aan arshi muqadar lahayn mag mucayan aan lahayn sida bowdadii oo kale ayuu nabar ku dhacay oo burbur soo gaahay tusaale ahaan dee bowdadu arshi muqadara ma leh marka maxaa shardigu yahay shardigu wuxuu yahay in diyata nafs aan la gaadhsiinin diyata nafsina waad garanaysa boqol halaad waa inaan la gaadhsiinin arshiga xukuumada wuxuu hi fain kaanat hadday xukuumadii ku sugan tahay biarafin daraf darafkaasoo lahu le muqadarun arshi muqadara ushurada waxa la sardiya alla tablqa xukuumadiisan gaadhi muqadarahu xubinta ay ku taallo waxawey wixii u qadarnaa ama u jaangoonaa fain balaqatu haddii bay si uun ku gaadho naqasa alqaadi qaadigaa ka dhimaya shayan wuxuun ka dhimaya biijtihaadi ijtihaadkiisu ka dhimaya aw mise laa taqdiira fiih biarafin daraf darafkaasoo laa taqdiira fiih wax go-an aan aan lahayn oo arshi muqadar aan lahayn wadalika miaalka fakhdi sida boodadii weeye fashardu shardiga waxa wey alla tabrka inaysan gaadhin xukuumadii diyata nafsi nafta magteeda wa yuqawamu waa la qiimaynaya bacda ndimaalihi markii xubinkii uu bogsado ayaa la iimaynaya fain lam yaba haduusan soo hain naqsu nusaanayna soo hain uctubir waxaa la eegi doonaa aqrabu naqsi nusqaantii ugu dhoweyd ila alindimaali bogsashada waqiila waxaa qadari doona arshigii qaadin qaadi baa qadari doona biijtihaadi ijtihaadkiisu qadari doona waqiila waxaa laa ghurma wax magdhowa xaaladatan maleh wuxuu ku yidhi si aan xukuumada u garanno waa la qiimaynaya xukuumadii waa la iimaynaya qaabkii aan soo tilmaamayna bifardigi raqiiqan asagoo addoon lagu qadarayo haddii addooma ay jiraan haddaysan addooma jirinna de qaabki aan soo sheegino waa lagu ijtihaadaya laakiin waa goorma bacda indimaali qofkii markuu bogsado oo xubintii u bogsato ayuunbaa la qiimaynaya maxaa yeele waxaan ka cabsanaynaa in nabarkani uu u siraayey maxay naftii oo qofkii u dhintaba asagoo la xaqay haddana inu dhinto hadhow waa lagu kala baxay oo waa la xaqay qofkan taasaa la diidanya sidaa darteed culimmadu had iyo jeer waxay xaqaan ama qudaadu waxay xaqaan qofka markuu bogsado ayuumbaa la xaqaa waaya haddii haddaba nadarkiiba uu iska baaba'aba nabarkii lagu dhuftay jiraaxada loo geystay u baaba'ayba waxba ma soo hahinba nusqaan maba soo hahinba waxaan eegaynaa aqrabu naqs nusqaantii ugu dhoweyd intuuna bogsanin ka hor nabarkan intuu noolaa ee weli uuna bogsanin nusqaantii ugu dhoweyd baan qiimaynaynaa sida nabarkii uusan oga manaanin qurmi iyo magdhow qiil ba wuxuu le maye qaadiga iskaga ijtihaaday xuluq iskaga qadaraya mar hadduu bogsaday oo iska caafimaaday qiil ba xule maya magdhow ma leh qofka ilaahay baa bogsiiyey muxuu doonayaa wixiisii wuu u hagaagay oo caadi ku soo laabtee muxuu doonaya lakiin qiilka waa laga xog badaya wuxuu yidhi wayuqawm waa la qiimeynayaa qofkii waaa loo qiibanaya bacd dibali markuu bogsado kadib falam yuqaduun sahir naqsu nusqaan haddina soo harin uctubara waxaa la eegi doonaa aqraba naqsi nusqaantii ugu dhaweyd lin dibali bogsashada waqiila waxaa qadiri waxaa qadari doona qaadi qaadi baa qadari doona biijtihaadi ijtihaadkiisu qadari doona waqiila waxaa ilaa qurma magdhow maba jiraba xaaladatan waljurxu nabarkii almuqadaru ee qadarna ka muudaxatin sida muudaxadii muudaxadaasoo yatbachu jurxigaasoo yatbachu uu raacayo yatbachu waxaa raacaya dhe ashaynu foolxumadii xawaalihii ku hareysnayd wamaa laa yataqadaru wixii aan qadarnayna oo magdhow mucayan aan lahaynna nabarkii magdhow mucayan aan lahaynna yufradu waa lagu keliyeelaya shaykii ku hareeraysnaa bixukuumatin xukuma fi asax muctaba hadaan qabano wuxuu ku yidhi nabar haddii qofka lagu dhufto nabarkiina uu kaga taga meeshii raad foolxun madow meesha kaga tegay waad arteen mar qaarkood qof markii wejiga laga dakhro waxa laga yahay meeshii inay madoobaato oo madow wejiga ku hadho waa fahamti sooma ama meeshii de coodcood iyo foolxumo ay samayso kaas hay la dhahaa madowgaas ama foolxumadaas corcoorkaas ama waxa raadka meesha ku haraya nabarka ayaa waxaa la dhahaa hayn waaya haynkaas waxaan eegaynaa ma la qiimaynaya mise lama qiimaynayo waxaan eegaynaa nabarkani nabar arshi muqadara lama yahay mise ma ah hadduu arshi muqadar leeyahy sida mawdaxadii oo kale shaynkii ku hareeraysanaa foolxumadii ku hareeraysanaa madowgii wuxuu raacayaa mawdaxada arshigeedu hoosgelaya shantii halaad ma hoosgelaya haddii nabarkani arshi muqadar usan lahayn sida daamiyadii oo kale nabarkii qofka e, dhiigka ka keenaya waxa weye kaga dhiijinayo de arshi muqadara ma leh marka shaynkii ma raacayo ma hoosgelayo maxaa waxana de wax awood badan ma ah de xukuumo yar ba ka waajibaysa waa soo marka shayankana gooni baa loo xisaabinaya waxa weye nabarkaa qofka soo gaadhina ee arshiga muqadarkaan lahayn gooni baa loo xisaabinaya labadaba laba xukuumaa ka waajibaysa mid kasta xukuumo gooni ah ayaa ka waajibaysa israaci mahayaan والجرح جرحي المقدر ee waxa weey nabarkii المقدر ee la qadaray intii ka waajibaysa ka mawdaxatin wadalika mithal ka mawdaxatin sidii lafta cadeynaysa way yatbacu waxa raaci doona jurxiga muqaddarka ashaynu falxumadi xawaalihi ku hareereysna wama jurxi la yataqaddaru arshigiisu usan qadarnayn yufrad wax lagu kala yeeli doona shaykiisa bixukuumatin xukuumo fil asah mu'tabada qaban وفي نفس الرقيق adoonka naftiisa waxa ku sugan qiimatu qiimihiisa ayaa ku sugan fi غيرها غيرkeedna nafta waxaan ahayna maa naqasa wixii qiimihiis ka dhimay maa naqasa wixii ka nusqaamay min qiimati qiimihiis wixii iska dhimay in lam yataqadar waxaas hadduusan ka qadarnayn fi lxurri xorkii hadduusan qadar mucayan uusan ka lahayn wa ilaa haddii kale oo waxa weye xorkii qadar mucayana waxa uu ka leeyahay fa nisbatuhu waxa weye fayajib waxaa waajibaya milu nisbatihi waxaas nisbadiisa min adiyati diyada uga nisba ah min qiimati qiimihiis markii loo eego qiimaha addoonka markii loo eego وفي قول قول بخليه ما ما نقص وحي سدمي وما واجبيه maruu ka soo baxay qofkii xorka ahaa ee naftiisi diyada naftiisi iyo diyada waxa way juruuxdiisi iyo atraaftiisi iyo macaanidiisi ayuu adoonkii halkan ku tilmaamaya wuxuu yiri adoonka naftiisa waxa ka waajibaya qiimihiisa hadii adoon la dilo oo qudha laga jaro adoonka qiimihiisa muxuu seelada ka joogay مثلا wuxuu ka joogay 10 kun oo dollar 10 kun ma ka waajibaysa kun dollar buu ka joogay kun dollar ma ka waajibay waa sabab waa neefkaa xoolaha oo kale waa la kala qiimaysanaya maxaa l addoonku wuxuu ahaa xoolo ayuu ahaa waaya taa waan garanay qiimahaasi baaliqatan maa balqata intuu doona ha gaadho ama magta ha ka bato ama ha ka yaraado haddii uu ilaahay ku sibato ogolaaye nafta waxaan ahayn nabar loo geysta addoonka naftiisa waxaan ahayn baa nabar loo geysta waan eegaynaa wixii nabarka loogu geystaan eegayna ma waxa weeye wax arshi muqadara qofkii xorka ka leh mise waxaan arshi muqadara lahaynba waxaan arshiga muqadarka qofka xorka ka lahayn waxaa ka mid ah sida jajabkii burburkii iyo waxa weeye in eh, daamiyadii iyo baadicadii wixii la midka ah waxaad arshi muqadara qofkii xorkaba kama leh kaa wixii qiimihiisa iska dhimay uma la eegaya waa la qiimaynaya asagoo sariibay asagoo hee asagoo nabarkaa qaba marka wixii qiimihiisa iska dhimay baa waajibayo haddii waxani uu yahay wax qofka xorka ah arshi muqadara ka leh sida gacantii baa laga gooyey dee gacanta qofka xorka waxay ka leedahay arshi muqadara waa nisfu diya soo maa nisulqiima un halkan dheh nisfudiya sooma ahayn halkan nisfu alqiima un dheh jafni baa laga goyey jafnigaas rubucu adiyati ma ahayn kana rubcu alqiima un dheh wahaakada qowl laga xoog badanya wuxuu leeyahay maye mar walba waxba kala qaadi mayne maa naqasa qiimihiisa waxaa iska dhimoon sida xoolaha oo neefka xoolaha haddad lug ka goyso soo lugtii maxaa qiimihiisa iska dhimoon la isweydiin maayo sida xooluhun aan ula tacaamulno xataa xubnihiisa wixii qiimihiisa iska dhima ama arshi muqadar ha lahaada ama arshi muqadar yuusan lahaan wuxuu yidhi وفي النفس الرقيق أدونك نفسه وحكو سن قيمة قيميسه وفي غير غير كذا وحكو سن نفط غير كذا ما نقص وحكو اسكدي من قيمة قيميسه لم يتقدر دوس كقدر في الحر قفك حركها وإلا هديك لو قفك حركه كقدريه فنسبته نسبه نسبديسه وحا نسبديسه من قيمة قيميسه markii loo eego xaga magta xorkana markii la soo nisbeeyo wixii qiimihiisa iska dhimay ayaa laga eh, xaqaya wa fii qowlin walba xulaya maa naqasa wixii eh, qiimihiisa iska dhimay unbaa mar walba laga xaqaya walow qudica haddii la gooyo dakaru addoonka dakarkiisii wanfiya ladiisa xiiniyood fi ladhari muctamad waxaa adharku leeyahay muctamadku qiimataan laba qiima ayaa waajibay wathani qowlka labaad eh, fii qowlin maa naqas ahaana maa naqas wixiis dhimay unbaa wixii qiimihiisa iska dhimay unbaa waajibaya falam yinqus haduuna waxba isdhimin falaa shay waxba male laba qowl soo hadda muuna soo tilmaamin oo midan muctamad ahaa oo wixii nafsi raqiiq waxaan ahayn midna u lahaa arshi muqadari arshi hayr muqadar aan u kala eegaynaa somuna saa lahayn qowla uu lahaa mar kasta arshi muqadari hayr muqadar ma eegayne e waxa weeye maa naqasa umaan eegaynaa labadii qowlba halkan kugu dabaqay masalo wuxuu ku yidhi addoonkii waxaa laga jaray dakarkiisii labadiisa xiniyood maxaa ka waajibaya qowlkii hore adharka ee lahaa xubintu waxaan eegayna inay arshi muqadara leedahay inaysan lahayn waxaa ka waajibaya laba qiimo ileen qofka xorka ahba laba mag ba ka waajibaysa ma diyataan oo dakarkiina waxaa ka waajibaya mag unfayeenkiina mag baa ka waajibaysa kanna waa saas qiimataan laba qiimo ayaa ka waajibaysa qowlkan kale ee maa naqasa lahaana dakarkii unfayeenkii wixii qiimihiisa ka dhimeen umaa la eegaya ama ha gaadho nisfa qiimatii ama ha la ekaado ama ha ka yaraado hadduuna waxba isdhiminba oo leeyahay qiimihiisii de waa imikuba ka fiican yahay oo laga sii jecel yahay oo waxa weeye dumarkiibu u gelaya oo de waxa weye nin dakarkii iyo xiniyihiiba laga jaray oo maanta awoodda raganimadaaba ka tagtay addoonkan dhinac walbu ku fiican yahay oo qiimihiisi wababa iskama dhimin marka laa hay waba kama waajibi leh walqud hadii lagoyo dakaru dakarkiisa untiya labadii saxni fi adhari muctada hadaan qaban qiimataan laba qiime ay waajibi waani qowlka labaadna waa qowlka labaad ku sheega waa fii qowlin maa naqasa kiilaha wey maa naqasa wixii qiimihiisa iska dhimin ma waajibay fa lam yanqus hadun waxba is dhimin falaa shay wax ka waajibay ma jiro halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wasala allah wasalam cala nabiyina maxamed